وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين allah subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay aayaadkan kaga warramay markii uu rususha u diray qolyihii deganaa magaalooyinkaa hore mid ayaga ka midi isagoo degdegaya u nafeexeeyey u nafseexeeyey dabadeedna nafseexadii ay ka qaadan waayeen ayaa ilaahay rogay qoomkii ninkan magaciisa culimadu waxay idhahdaan xabiib baa la odhan jiray ama xabiib annajaar ayaa la odhan jiray qaryadan ay deganaayeenna ambakiya ayaa la odhan jiray bay yidhaahdeen waalcilmu cinda allah allah wuxuu yihi wamaa anzalnaa kumaanaan soo dejinin calaa qawmihi qoomkiisa kumaanaan soo dejinin macnaha waa qoomkii uu ka tirsanaa ninkii xagga magaalada dhinaceeda ka yimi min bacdihi isaga dabadi macnaa intay dideen isaga dabadi anbaa uu dhintay min jundin ay junda ciidamo kagamaanaan soo dejinin duulka min asamaa samada xaggeeda ciidamo kagamaanaan soo dejinin wamaa kunnaa maanaan ahaanin munziliin kuwii soo dejiya malaa'ig oo allah wuxuu leeyahy subxaana watacaala halaagiddaanu halaagnay uguma maaragtay ugumanaanba ahanin in aanu ciidamo samada kaga soo dejinno wamaa anzalnaa kuma anaan soo dejinin calaa qowmihi ninkaa qoladiisii kuma anaan soo dejinin min bacdihi isaga dabadii min jundin ay jundaa ciidamo min asamaa samada xaggeeda kagamaanaan soo dejinin wamaa kunnaa mabaanaan ahaanin munsiriina kuwii soo dejiya oo bimacnaa duul markaanu halaagayno samada ciidama kagama soo dejinno bale waanu u dignaa oo waxaad u jeedaa bale cadaab baanu ku soo dejinnaa cadaabka aanu samada kaga keenno oo aysara oo sahlan xagga yaga ilaahay u fudud ayuun baanu alle ku baabinaa buu yidhi culimada qaarkooda maa kunnaa munsiriin waxay leeyihiin rasuul dambaba looma soo dirin laakiin tafsiirka hore ayaa raajixa in kaanat ay maa kaanat may ahaanin may noqonin macnaha waa halaagidii la halaagay in kaanat ay maa kaanat may ahaanin cuquubadu ama ciqaabka aanu ku ridnay ilaa sayxa qayla mooyaane ay in kaanat alcuquuba ciqaabidaanu ciqaabnay may ahaanin ilaa sayxa qayra mooyaane qayradaasoo waaxida qura amba keli ah mar qura ayaa lagu qaydiyey faidaa isla markii lagu qaydiyeyba hum ayagu khaamiduun kuwii baktiyey weeye khaamiduuna kuwii bakhtiyey weeye yani sidaa dabku noloshu waa dabka amba xaraarada baka weeye marka khumuudkana waa bakti sidii maaragtay shabaktiyo kale ayuun bay noqdeen allah wuxu uhi subxaanahu watacaala yaa xasra qooma moy yaa xasra qooma moy macnaa la qoomamoodo oo la fiiraanyoodo macnaha waktigaagiibaa joogtaaye iska kaalay cala alcibaadi macnaa qoomamadaasoo cala alcibaad addoommada korkooda ahaatay amba waxaad tidhaahdaa yaa haaulaa'i kuwaasow markaa munaadi baa xadfan yaa haaulaa'i kuwaasow taxasaruu qoomamooda xasra qoomamo oo cala alcibaad amba yaa xasra qoomamooy kaale weeye cala alcibaad addoommada korkooda ee macnaa cala alcibaadi addoommada korkooda ahaatay xilligaagiibaad joogtaaye kaale weeye maa yaatiihim uma yimaado addoommada macnaa waa intooda badan min rasuul ay rasuulun faacil weeye maa yaatiihim ayaga uma yimaado dadka min rasuul ay rasuulun rasuul umaba yimaado ilaa hadduu u yimaado kaanuu waxay ahaadeen ummaduhu siday u badan yihiin bihi ay bihaada arasuuli macnaa rasuulka u yimaada yastahzi-uun kuwii ku dheelleela macnaa kuwii fudaydsada ee quursada ayuunbay ahaadeen alam yarow miyaanay arkaynin alam yarow miyaanay ogsoonayn kam ahlaknaa kam in badan oo badan ahlaknaa inaanu halaagnay qablahum ayaga hortood oo min alquruuni ummada ah alam yarow miyaanay ogsoonayn kam in badan ahlaknaa kam in badan oo badan ayaa ahlaknaa aanu halaagnay qablahum ayaga hortood saamiyaanay ku cilmi lahayn oo min alquruuni ah ka bedel alam yarow miyaanay ogsoonayn annahum kuwa aanu halaagnay ilayhim kuwan hadda rasuullada ku cayaaraya amba guursanaya xaggooda laa yasoo noqonaynin alam yarow ogsoonayn annahum kuwii aanu halaagnay ilayhim ayaga xaggooda laa yarjicuun inaanay ku soo noqonaynin oo adduunyadaaanay ku lahayn sara walaa rajca kullun ay wamaa kullun qolana may ahaanin qolo waliba wain kullun ay wamaa kullun qolo waliba may ahaanin lama ay ilaa hadday ahaatay jamiicun ay majmuucuuna kuwii la kulmin weeye ladaynaa agteeda muxdaruun kuwii la keeni weeye markaa wain kullun lama bitashdiid ilma lama iyo lama hadii la akriyo lama hadiise lama aan la shegin intani mukafafa min asaqiil ay noqonaysaa oo qiraa'ada kale macnaheedu wuxuu noqonaya wain kullun qolo waliba wain kullun qolo waliba lamaa la jamiicun maada ayaa sila ah lama ay la jamiicun ay lamajmuucuna kuwii la kulmi weeye wain kullun ay wamaa kullun qolana may ahaanin umaniba il lama ay ilaa hadday ahaatay jamiicun ay lamajmuuc kulmo kuwii la keeni wey ummadahoo dhan ba waa la xaadirin doonaa wey wa aayatun aayad weeye khabar muqadama weeye wa aayatun aayad weye aayaddaas aayadda sugnaatay alardu arlab alabdu waa musaliyo muahara waa aayatun aayad weeye lagu cibro qaato amba lagu maaragtay cibaaro qaato aayaddaasoo lahum ayaga u sugnaatay waanu noolaynay haa arnadaasoo almaytatu maaragtay faktiga oo dhimatay arnadaasoo axyaynaa haa aanu noolaynin amba axyaynaa wa akhrajnaa waxaanu ka soo saaray minhaa arlada xaggeeda waxaanu ka soo saaray xabbaa midho ayaanu ka soo saaray oo fa minhu ay min alxabbi midhaha xaggooda ayay ya'kuluun kasoo fa minhu ay fa min alardi allada xaggeeda ayay yaakuloon ayay wax ka cunaan wajacalnaa waxaanu yeelnay fiihaa arlada dhexdeediina waxaanu yeelnay jannaad beero ayaanu yeelnay canaab canab ah wa fajarnaa waxaanu ka jeexnay fiihaa arlada dhexdeeda min alcuyuuni ay bacda alcuyuun ila qaarkood waa ila biyane marka mintanina waa tabciidiya iska fiihaa arlada dhexdeeda min alcuyuun ay bacda alcuyuun ila qaarkood ila biyane qaarkood baanu ka dillaacinay ama min alcuyuun ay alcuyuuna iyo ayaanu ka bilaacinay oo min tusfilana way iska noqotaa cinda maxaanu uga soo saaray wajacalnaa fiihaa jannaat maxaanu beeraha uga soo saaray liyaakulu si ay u cunaan min samarihi ka alla soo sheegay midhihiisa damiirkana wuxuu noqonaya waxa almajhuuru maa qabla yani nasiirka iyo acraabka waa shayga kaa lasoo sheegay kaa lasoo sheegay ee timirta iyo midhaha ee waxaan ujeeda carabka ah midhihiisa si ay u cunaan wamaa camilat may samaynin hu maaragtay kaa ay cunayaane midhaha ah aydiihim gacmahoodu may samayn afalaa yashkuruun ilaahay may u mahad celiyaan oo markaa maalan naafiya ayaynu ka dhignay amagi yaakuluu si ay u cunaan min samarihi midhihiisa iyo wamaa kii si ay u cunaan oo waxyaabahay midhihii kasii sameeyeen waxbaynu u bedelaynaa cunto kaleynu rogaynaa moog tahay iyo wamaa kii camilat ay samaysay hum maagaba aydiihim laakiin wamaa camilathu in nafyi laga dhiga xoog badan afalaa yashkuruun subxaana aladii allihii baa xumaan oo dhan ka nasahan khalaqa abuuray alswaaja lamaanaha waxyaabahan lamaanayaasha isku ah allaha abuuray ayaa nicmale baa ilaahay subxaanahu watacaala marka alaswaaj oo wax kastoo jira ayaa lamaanayaal bay ka kooban yihiin allah asaa xumaan oo dhan ka nasahan kullahaa dhammaanteed ba abuuray kullahaa dhammaanteed ba abuuray mimaa kii xaalay yihiin abuuray amba mimaa kii abuura oo mimaa kii ah tumbitu ay saarto ama ay dhaliso alardu arladu ay saarto wa min anfusihim ah wa mimaa mid ah laa yaclamuun aanay garanaynin oo aanay warhayn noocyo kale inay garanayno nabi iyo dhadig ba ah ama fa jacalahum ka yeelo min anfusihina jacalahum ka yeelay dakaran wa unha kaa hore oo mimaa ki tumbitu ay soo saarto alardu lamaanahaas mimaa tumbitu alardu wa min anfusihim ah wa mimaa mid ah laa yaclamuun aanay garanaynin iyago makhluuqaad kale oo fara badan ah wa aayatun aayad weeye aayaddaasoo lahum ayaga u sugnaatay alleylu habeenkuna habeenka aayad ah naslakhu waxaanu ka soo saaraa naslahu waxaanu ka soo saaraa minhu ay min alleyli habeenkii waxaanu ka soo saaraa annahaara maalinta ayaanu ka soo saaraa oo sidii habeenkii laga soo saaray oo laga soo siiday weeye ma isagaanu ka soo saarna fa isla markaanu keenno habeenkii waa aayatun aayad weeye lahu aayaddaasoo lahum ayaga usug wa aayatun aayad weeye aayaddaasoo lahum ayaga u sugnaatay alleylu habeenki naslaqu waxaanu ka soo saaraa minhu ay min alleyli habeenkii waxaanu ka soo saaraa annahaara maalinta faidaa isla markiiba hum ayagu mublimuun way habeenaystaan amba way madoobaystaanoo madow bay guda galaan ay adkaluu waxay galaan maaragtay fidon madow faidaa hum isla markaanu habeenka u keennaba mublimuun way madoobaystaan oo madow bay guda galaan oo kan habeenka abaa ku barinaya madowgiisa washamsu qoraxduna tajrii way socotaa limustaqar ilaa meel ay ku joogsata ayay u socotaa mustaqarkaasoo lahaa ayada usugnaaday waashamsu qorahduna tajrii way socotaa limustaqar meel ay ku sugnaato ayay u socotaa oo lahaa ayada u sugnaaday markaa mustaqarkani muxuu yahay culimada qaarkood waxay leeyihiin waxay leedahay mustaqar makaani ah meel ay ku joogsato oo waa carshiga ilaahay hoostii oo dhinaca iyadu ay jirto wixiga markaasay halkaa ku sujuudaan waayo meel kastay maraysaba dee qoraxdu ilaahay carshigiisa ayay ku hoos sugan tahay waayo carshigan ayaa ugu sarreeya makhluuqa ilaahay u abuuray oo saqafka uu ah oo xadiidkii marka lagu fasiro abidar qowlka labaadna wuxuu noqonayaa mustaqarkan la sheegayaa waa socodka ay joojinayso oo lahaa waxay tajri way socotaa limustaqar bay ku socotaa joogsi lahaa ayada u sugnaaday oo mustaqarkeedu waxa weeye socodkeeda ayay dayn doontaa markaa mustaqarkeedaasi waa zamaani buu noqonayaayo waa maalinta qiyaamaha weeye lahaa ayada u sugnaaday oo ma dhaafayso wey saasay <clears throat> leedahay daalika kaasi in qoraxdu ay socoto oo ay ku socoto meel ay leedahay amaba ay socon doonto ilaa xilli ay joogsan doontaa taqdiiru alcasiiz allah aan ka adkaanin qorshihiisii weeye oo qorshaysiisii weeye alcaliim ee cilmiga badan waalqamara waa mansuub ma arkaysaa wasayarnaa waxaanu ka yeelnay alqamara dayicii qadarnaahu waxaanu u qadarnay ay sayarnaahu waxaanu ka yeelnay manaasila ay daa manaasila meelo uu dego amba meelo uu dego midku u saaxiiba baanu ka yeelnay waxaad tidhaahdaa waqadarnaa waxaanu qadarnay alqamara dayicii qadarnaahu waxaanu u qadaray amba qadarnaa lahu qadarnaahu markaa damiirkaasaa binafsi lkhaafid qadarnaa lahu waxaanu u qadaray dayiciyoonu u yeelnay manaasila meelo uu dego aba waqadarnaa waanu qadaray alqamara dayici qadarnaahu waanu qadaray manaasila xaala kawnihi daa manaasila xaalu yahay kii u saaxiiba meelo uu dego oo bishii ayuu soconayaa sideed iyo labaatan god buu degayaa ma ogta sideed iyo labaatan god ayaa dayaxani uu degayaa ma arkaysa marka habeen walba meel buu imanayaa ilaahay baa u qorsheeyey subxaanahu tacaala waa manaasishaa uu iska leeyahay maarkaysa oo mid waliba racda iyo dayaxa mid waliba waxay leedahay istinna u gaar ah dayaxoo kale manaasiilku tegaya habeenka u horeysa bisha ayuu soo baxayaa isagoo yar iftiinkiisu yaryay uu siyaadaya habeenka labaad habeenka bidcasar uu baxaya markastuu kor u baxaba iftiinkiisu uu sii siyaadaya sidaas oo kale ayuu noqonayaa bikullihi ma arkaysa sidaas oo kale ayuu noqonaya markaa bishiiba sideed iyo labaatanka gudbuu tegayaa laba habeenna wuu isqariyaa hadday bisha ku dhammaanayso sonkon hadday eh, waxaan ujeedaa sagaaldaata eh, ku dhammaanaysana habeen qura ayuu dibadaa oo la waayaa allah wuxuu leeyay subxaana watacaala abaydi waxaan u qadaray guryaha uu degayay xataa caada ilaa uu ka noqdo kalcurjuun sida laan curdina oo kale alqadiim oo qaatay laanta curdina taqawus baa ku dhacaya oday arkayo sida laan curdin oo kale ayuu isqaansaynaya uqalloocanaya markaas sidii wax saaray oo kale u noqonaya xataa caada ilaa uu noqdo kalcurduun sida laan curdinahoo kale alqadiim oo gabowday qaaday asarkiisa alcidqiga la yidhaha maantileedka markaa markay isrugto way qaadaysaa sida laan isrugtay ama qolka haruurka oo kale ayuu noqonayaa lashamsu qoraxda lashamsu qoraxdana yambagii uma habboona lahaa qoraxda uma habboona an tudrika inay haleesho alqamara dayaxa inay haleesho mid waliba dariiq gaara ay maraysaa markaysaa lashamsu yambai lashamsu qoraxdiina yambaqii uma habboona lahaa qoraxda uma habboona an tudrika inay haleesho alqamara dayax mid waliba xuduud gaara ayay leedahay oo ilaahay mariyey walallaylu habeenkuna muu ahaanin saabiqu nahaari maalinta kii ka horraca walallaylu habeenkuna saabiqu nahaari maalinta kii ka horraca ma ahaanin wa kullun mid waliba oo dayaxa iyo qoraxda ahi fii falaj shay wareegsan amba falaj ayay yasbaxuuna dabaashaan allaylu wاnnahaaru wاshamsu wاlqamar kullum wa kullun mid waliba fii falakin majiirihiisa majiirihiisa ayay yasbaxuuna dabaashaan oo aanay ka bixin mufasiriinta xilligaasi ka hadlayaan dawaaraad yaduuruuna fii falaki samaa buu ku leey samada falageeda ku wareegaya waa falaga waxa la shay kastoo wareegsan baa la yidhahdaa marka way soconayaan shaygoodaasaanay ku wareegayaan wareegsan si falaga ah waa majiiraha ay gelayso marayso wa aayatun aayad weeye aayadaasoo lahum ayaga u sugnaatay maxaa aayad ah annaa xamalnaa masderka halkaa laga dhalaadinayaa mubtadihii ah annaa xamalnaa inaanu qaadnay ayaa aayadu ah wa aayatun aayad weeye aayaddaasoo lahum ayaga u sugnaatay maxaa annaa xamalnaa inaanu qaadnay duriyatahum ubadkoodii inaanu qaadnay fi lfulki inaanu ku qaadnay dooni almashxuun la buuxiyey markaa duriya imika waxaa loo jeedaa asalkii alaabaa wa aayatun aayad weeye aayaddaasoo lahum ayaga u sugnaatay annaa xamalnaa ay xamlunaa baa u ah qaadidayad duriyatahum aanu qaadnay ay aabaa'ahum e duriyadaas aabbayaashood aanu ku qaadnay filfulki dooni almashhuun la buuxiyey marka duriya waa dadkii laga soo jeeday ayay hadda noqonaysaa wa khalaqnaa waxaanu u abuuray lahum ayaga waxaanu u abuurnay min midlihi mid lamida xaal uu yahay kaasi maa yarkabuuna waxay koraan doonyo kaloo lamida kii nebi nuux baanu u abuuray wa khalaqnaa waxaanu u abuuray lahum ayaga min milihi doonidaas oo kale xaal uu la mid yahay maa yarkabuuna waxay koraan waa sufin doonyo kale oo doonyadiidii nebi nuux ka dambaysay iyadaana asal u ahayd weeye wain nasha haddaanu doonno nuqriq waanu qarqinhum ayaga waanu hafin falaa fariiqa mid u gargaaraana ay falaa muqiim wain nasha haddaanu doonno nuqriq waanu qarqin ama hafin hum ayaga falaa fariiqa mid u gargaaraana lahum ayaga uma ahaanin walaa hum mana aha ayagu yunqaduun kuwa loo gargaari doono kuwa la badbaadin doono ilaa raxma ay ilaa liraxma raxmad daraaddeed in lagu badbaadiyo mooyaane raxmadaasoo minaa annaga xagga iyaga ka ah iyo wa mataaca raaxayn in darteed lagu badbaadiyo mooyaane ilaa xiin muddo la raaxaynaayo aba waxaad tidhaahdaa istilaan ayaa munqadica taqdiirkuna wuxuu noqonayaa ilaa laakine haddaanu doonno raximnaahum waanu u naxariisanaa raxmatan naxariisasho mina annaga xagga yaga ah wa mataaca waananu u raaxaynaa tamtiica raaxayn ilaa xiin muddo intay ka gaarayaan ma amba ilaa laakine raxmatan ay biraxmatin raxmad raxmadaasoo mina annaga xagga iyaga ka ahaatay ayuun baanu nusayiruhum fi lbaxri badda u marinaa iyo wa mataaca raaxayn loo raaxaynaya daraaddeed ilaa xiin marka mafcuulna u ka dhigan daduntaxaale waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga marka lagu yidhaahdo dadkii ittaquu ka baqa niman iska ilaaliya oo maaragtay ka taxadara maa bayna aydiikum waxa idinka horeeya marka sidaa lagu yidhaahdo iyo wamaa khalfakum waxa idinka dambeeyaba macnaa ilaahay wuxuu ka hadlaya subxaana watacaala inaanay mustaqbalkii eegaynin oo ka horreeya oo qiyaamihii ah haddii sidaa lagu yidhaahdo itaquu ka baqa maa bayna aydiikum waxa idinka horeeya iyo wamaa khalfakum waxa idinka dambeeya oo iska ilaaliya waxaad dhifaysanaysaanba lacalakum turxamuun likay turxamuu si laydinku naxariisto acrabuu way jeestaan baa ilaahay subxaana way jeesanayaanoo waa kuwa aan wanaag samaynaynin marka wamaa khalfakum ma bayna aydiikum waxay culimadu leeyihiin waa qiyaamihii wamaa khalfakumna muxuu yahay waa dunuubta ay ka tegayaan bay leeyihiin sida oo kale min adunuub wamaa khalfakum waxaad ka dambeeye dembiyada ah ee aad samaynaysaan culimada qaar lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto qale markaa way jeedsanayaan baa ilaaha yidhi subxaana wamaa taatiihim ayaga uma timaado min aayatin ay aayatun mintani waa sila wamaa taatiihim uma timaado min aayatin ay aayatun aayadi uma timaado aayaddaasoo min aayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa ka mid ahi uma timaado ilaa haddayse uba timaaddo kaanuu waxay ahaadeen canhaa aayadda mucridiina kuwii ka jeesta way ka jeestaan baa ilaahay subxaana wa tacaala waidaa qiila haddii lagu yidhaahdo lahum ayaga marka lagu yidhaahdo anfiquu bixiya mimaa kii wax ka mid a bixiya rasaqakum allaahu alla idinku arsaaqay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay alla rumeeyey waxay ku yidhaahdaan anudcimu ma waxaanu quudinaynaa man qof miyaanu quudinaynaa low yashaau allaahu alla hadduu dooni lahaa abcama uu quudin lahaa hu isaga qof ilaahay baan wax man miyaanu quudinaynaa law yashaau allahu alla hadduu dooni lahaa idcaamahu abcamahu alla uu quulin lahaa abcamahu ma antum idinku maydaan ahaanin ilaa fii dalaalin baadinimo kuwa ku sugan mubin cad oo waad qaldantihiin oo waad lubsantihiin bay leeyihiin wayaquuluuna waxay yidhaahdaan baa ilaahay leeya kuwan gaaloobay mataa waa goorma haada alwacdu war ballanqaadkan aad sheegaysaan iyo qiyaamahana bacaysaan goor muu ahaanaya mataa goorma haadaa kan ilaahay ballan qaadaya qiyaama dhacaya goorma ayuu dhacaya alla wuxuu ihi maa yanduruuna sugi maayaan ila sayxa qayra mooyaane wax kala sugi maayaan waa suurtii la afuufo in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa rusheegiya kuwiina muuminiinta goormay dhacaysa maa yanduruun ma sugayaan baa layidhi dadkuba ilaa qayxa qaylo waaxida keliya mooyaane qayladaasoo taakuduhum qaban doonta oo haleeli doonta walxaal haleeli doonta hum ayagu yaqisimuuna ay murmayaan yaqisimuun ma arkaysa ay murmayaan ay doodayaan falaa yastabicuu iyagoo suuqa isku ay doodayo oo dooda u socoto ayaa suurtu ku dhacaysaa dadka walaa yastadiicuun ma kari doonaan tawsiya dardaar ay dardaarmaan walaa ilaa ahlihim guryihiina yarjicuun kuma noqon doonaan saa suuqa ugu maqan tahayda tan adiga reerkiiba qiyaama idin dhex maraya qarish abadan qaar baa waraabinayo dararkooda hagaajinaya ma og ureysanayaasan baxaysa mo allah wuxuu ku leeyahy subxaana watacaala waa kii ka warramaya de yaba mid kii xoolihiisii waraabsanayo darkiisa uu maaragtay ayaa israafiluuna afuufaya suurti fanafaqa fi suuri nafqatan yubawiluhaa wayamudduhaa falaa yabqa axadu calaa wajhi اlardi ila asqa warafca liita dadku markaa joogo ilaa rabbihim rabbigood xaggiisana udigdaya faidaa hum isla markiiba min alaksaasi qubuuraha xaggooda ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayay yansilun min qubuurahay ordi ka bilaabayaan ilaa halkuu ilaahay faray subxaana watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo markii horeba dee isii xumayd cadaabulqabri ku jirtay ay dhibanayd ayaa marka qiyaamuhu dhacaye suurtii dambe la afuufay bay balaayadu balaayadii ka sii cusbaanaysa markaase cadaabulqabrigiba wuxuu la noqonayaa hurdo sidii waxay ku jireen oo kale waayo kii weynaa ayaa bilaabmay qaaluu waxay dhahdeen yaa weynana alla guuldaradayadaay e, man kuma mankeeda bacasanaa naga jiciyey kuma naga toosiyey min marqabina meeshaanu jiifnay min marqabina meeshaanu jiifnay yaa naga soo kiciyey markaasay haddana joojiyeen maxay yidhaahdeen haadaa kani waxaan dhacay haadaa kani maakii weeye wacada uu ballan qaaday arraxmaanu ilaah raxmaanku ku ballan qaaday wey wasadaqa waanay ku run almursaluuna kuwii la soo dirayna allaynahe way ku rusheegeen xaqiiqadii bay arkeen in kaanat may ahaanin nafkadan lagaga soo saaray qabriyada ilaa sayxa qayra mooyaane waaxidatan keliya waidaa hum waa nafkatlbacigi isla markiiba jamiicun ay majmuuc kuwa la kulmiyey weeye ladayna ashbayada muxdaruun waana kuwa la xaadiriyey waa la soo taaneeyey oo maaragtay alla agtiisa ayaa la joojiyey allah wuxu subxaana watacaala falyawma hadda maanta laa tudlamu lagama dulmiyi doono nafsu nafna shay a shay laguma dulmiyi doono lagamana dulmiyi doono walaa tujzaw laydinkumana abaal marin doono ilaa maa kii mooyaane konton aad ahaydinka camaluna ku samayn adduunyada waxa ku samayn jirteen baa laydin soo horumarin doona alyawma maanta laa tudlamu laguma dul lagama dulmihi doono nafsun nafna wa nakira fii siyaaqi nasmi cumuum bay faa'iideynaysaa shay calaamaad la mid shayna lagama dulmihi doono walaa tujzawn laydinkumana abaal marin doono ilaa maa shay mooyaane kuntum aad ahaydin tacmaluuna kuu sameey baa laydinku abaalmarin haye ina asxaaba aljanna jannada asxaabteedina alyawma maanta fii shuqul mashquul bay ku sugan yihin fii shuqul shaqo ayay ku sugan yihin faakihuun kuwii yaaban weeye nicmadan ayay la yaabeen amba faakihuuna kuwa faraxsan weeye amba faakihuuna kuwa iska nicmaysanaya ee barwaaqaysanaya weeye hum ayaga iyo wa aswaajuhum haweenkoodiba fii diraarin halad bay ku sugan yihiin cala alaraa'iki sariira korkood muttaki'uuna kuwa ku bengigsan weeye waa ku bengi dhacdiidaan cala alaraa'iki sariira korkood muttaki'uuna kuwi ku dhacdiida weeye lahum waxay leeyihiin oo ugu sugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda faakih culimada qaar baa fii shugulin faakihun waxay ku fasireen arrin la yaable sida ninka la yidhaahda ma arkaysa mufasiriinta qaarkood shakalahum istibaadu abkaara yani meesha dee caruus baauu lagu yahay bay ku leeyihiinoo waxbay maaragtay dikir jabinayaano ama ay adaarija bay mufasiriintu leeyihiin lahum waxay leeyihin fiiha tirada dhexdeeda faakiha ay ku naxdaysta walahum waxaa ugu sugnaaday maabaa ugu sugnaaday wixii yaddacuuna ay doonaanba maa yaddacuun waxay dalbadaanba way leeyihin salaamun salaam baa lahum ayaga salaamun salaam ayaa yuqaalu lahum lagu odhan doonaa qawla hadal min rabbin salaamtaasoo min rabbin rabbi xaggii bay ugu ahaatay salaamun salaami min rabbin waa khabarkii salaamun salaam ah, yuqaalu lahum qawla ayaa loo odhan doo lagu odhan doonaa wey ah, lagu nisbeeye maskarnimo weeye min rabbin xagga rabbigood bay ugu ahaan salaantaas oo rabbigaas oo raxiimin oo naxariis badan salaan baa ilaahay subxaana watacaala wax rabbi xaggiisa uga timi bay heli doonaan wamtaasu sooma alyawma maanta ilaah wuxuu leeyahay kala baxa ma ogti wamtaazuu sooma alyawma maanta sooma ayuha almujrimuun kuwiinan dembi falayaasha gaalnimada sameeyey soom oo baxa alam ahad miyaanan amra farin ilaykum idinka miyaanan idin farin yaa banii aadama reer bani aadamow alam ahad miyaanan amar ilaykum idinka miyaanan idin amar yaa banii aadama reer bani aadamow miyaanan idin farin anlaa tacbuduu ha caabudina ashayطaana ey laa tacbudu miyaanan idin farin ha caabudina ashayطaan inahu shayطaanku lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun cadow buu idin yahay mubiin ay cadaawadiisu cadi tahaye war miyaanan cadownimadiisa daraaddeed idiin farin inaydaan caabudin waani cibuduunii icaabuda miyaanan idin amar waani cibuduunii icaabuda miyaanan idin farin haadaas kaas oo aynaad aniga icaabudaan siraaba waa dariiq dariiqaas oo mustaqiim toosan wallaahi laqad adalla wuxuu lumiyey minkum xaggiinna wuxuu ka lumiyey ibliisku amba shaydaanku jibilla khalqi lumiyey saddexda alaaqeaaye dibillah khalqi buu lumiyey kasiiraa fara badan afalam takunuu miyaydaan ahay tacqiluun kuwa wax qiyeynaya wa cadowgooda raaca la arkay cadowgooda kaari waa cadowgoodana awood mahayn cadow awoodna maaha waa cadow waxu ku luminaya un kashuushin iyo shirqoor iyo macaasi qurxinu wey allah wuxuuli subxaana watacaala haadihi tani jahannamu wey waa la hor yahay markaas markaas ishaaro gaaban tilmaan gaaban baa loo fiiqay ilaa haddii la fogeyn lahaa ishaaradeeba logu laha haadihi tani jahannamu wey allatii jahannamadii kuntum aad tuucaduuna kuwii loo ballan oo jahanamadii laydin ballan jiray islowgaa haa jahanamadan gala alyawma maanta bimaa kii sababtiisa ku gala bisababi ladii kii sababtiisa ku gala kuntum aad ahayde takfuruuna kuwii ku kufriya aba bimaa kuntum takfuruun ay bikufrikum gaalnimadiina daraadeed ku gaar gaalnimaa lagu mudanaya bimaa kuntum takfuruun ay bikufrikum gaalnimadiina daraaddeed ku gala alyawma maanta naktimu waanu xidhaynaa calaa afwaahihim afafkooda ayaanu afka marka la xidhay maxaa dhacay wa tukallimunaa waxaa nala hadli doonta aydiihim gacmahooda ayaa nala hadli doonta wa tashhadu waxaa marag furi doonta arjuluhum lugahooda bimaa siibay furi kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii shaqaysta way ku daldalmayaan ilaahay intuu afka xidho subxaana watacaala afkooda la daboolo ayaa la odhanayaa hadla xubniina habla ilaa qofku isagaa codsanaya mujadalat lcabdi baa la yidhaahdaa rabbahu ywma alqiyaama wuxuu odhanayaa ilaahay ow miyaanad iga badbaadin dulmi markaasaa ilaahay ku odhanaya ha markaasuu leeyahy maanta ma ogoli markhaati kale oo aan naftayda ahayn markaasaa ilaahay ku odhan doonaa kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba wabilkiraami alkaatibiina shuhuuda fayuktamu calaa fiih wayuqaalu liarkaanihi markaa xubnihiisaa la odhanayaa inbiqii habal fatanbiqu bicamalihi markaasay camalkiisii bilaabaysaa kadib buu isla hadlaya markaasuu xubnihiisa canaaran doonaa bucdan lakuna wasuxqa facan kuna kuntu una adl facan kuna kuntu una adil tan <laughs> idinku dhacdayo guldaro oo farahan hadda idinkunbaan idin difaacayay bule markii horeba anu idin doodayay naartaa la gala wey allahu le subxaana watacaala watukallimuna aydihim watashhadu waxaa maragtida arjuluhum bima kaanuu yasi bimaa kibay ku furi yaksibuun halkan miyaadu marin halkan waxaa kaaga daran dhulka laftigiisa ila samada macaasi kuma samaysid arlada halkaas gurguuratay ayaa ku sheegi doysa alla wuxuu subxaana watacaala walow nashaau haddaanu doonno labamasna haddaanu dooni lahay labamasna waanu masixi lahay waanu tiri lahay calaa acyunihim indhahooda ayaanu masixi lahay fastabaquu waxay boobi lahaayeen iyagoo inala asiraat ay ila siraat waa min baabi aliisaani waalxadfi ilaada xadfan ila siraat ariiqa ayay boobi lahaayeen iyagoo indhala ayay yaaci lahaayeen faanaa yubsiruun fakayfa yubsiruun sidaysa wax arki lahaayeen deni labada naqabo markaa halkaa laamidhaa ilaahay kaa saaro oo tawba odhan lahay faanaa yubsiruun walow nashaau haddaanu doonno lamasaxnaahum waanu bedeli lahay waanu doorin lahay calaa makaanatihim xaaladoodaasi sida ay yihiin ayaanu ku bedeli lahay fama stabaacuu may kareen horu horusocod walaa yarjicuun manay noqdeen magaca buu ilaahay kaa dhigi lahaa xajar laa yataxarax saakit abadan sidimadaa bale inna lilahi wainna fama stadaacuu may kareen mudiya horusocod iyo walaa yarjicuun sunna umay bixi kareen ba ilaahay subxaana watacaala ila alamaami walaa yarjicuuna ila alwaraa xaala waaxida laa yataqadamuuna walaa yataakharuun gaj inna lilah waman qofka nucamir aanu cimri siinahu isagaanu cimriga u dheerayno nunakas waanu foorarin hu isaga fi lkhalqi abuuridda ayaanu ku foorarino wax dee jaanjaabay buu noqon doonaayo dacfi buu ku dhici hmm, waa la foorarinaya markaas wax alla wuxuu yaqaanay u gara waaye waman qofka nucamir aanu cimriga u dheeraynahu isaga nunakis waanu foorarin hu isaga fi lkhalqi abuur dacfi baanu celiya qaali daro iyo cadlaa ah afalaa yacqiluun caqli miyay baan wahay wamaa callamna maanaan barin oo rasuulka ashicra gabay maanaan barin oo gabayaamu ahay wamaa yanbagii umana habboona lahu linabiy sala alay wasalam ashicro shic gabayguna rasuulka uma habboona ereyada rasuulka laga soo wariyo meelaha qaarkoodu ku yidhaahdo waasi waxay yidhahdaan culimmadu waa itifaaci rasuulku maaragta uu iskaga dhawaaqay amba way jajaban yihiin oo baydadkeedaa kala jajaban amba si kale markaa rasuulku gabayaalmu ahayn mana firin jirin gabayga umana haboona markaa qur-aankali shicir maaha wma calamnaa maanaan barihu rasuulka shara wamaa yanbaqii lahu in huwa ay ma huwa qur-aanka u celibkan in huwa ay ma huwa ma ahanin qur'aankani ilaa dikrun waxyi mooyaane wax lagu waansamo mooyaane wax kale ma ahaanin iyo wa qur'aan qur'aankaasoo mubiin cad maxaanaan soo dejinay baa ilaahay leeyahay rasuulka qur-aankan liyundira si uu ugu digo rasuulku man qof si uu ugu digo oo cadaab ugaga digo kaana ahaaday xayaa qof nool ka noolan baa loogu digaa liyundira si uu ugu digo man mid kaana ahaaday xayaa mid nool iyo wayaxiqo alqawlu kelmadii xaqa ahayde cadaabku cala alkaafiriin kuwa kaafiriintaa korkooda si ay ku suganto abuubakr waana xujaa lilcalamistafa awalam yarow miyaanay ogsoonayn annaa anagu khalaqnaa inaanu abuuray lahum ayaga mimaa kii camilat ay samaysay anagu aanu samaynay aydidani marka culimada qaarkood waxay leeyihiin sifaatka ilaahay mid ka mida maaha waayo min khusuusiyaati nabiyllaahi aadam waxaa ka mid ahaa ilaahay inuu nebi aadam gacantiisa ku abuuray haddaynu idhaahno xoolahana ilaahay gacmihiisu ku abuuray khaasiyadaasi meesha way ka baxaysaa taawiilna maaha mimaa kii miyaana aka camilat ay samaysay aydina macnaha nagu aanu samaynay oo ancaama ah awalam yarow miyaan ogsonin ana nagu khalaqnaa inaanu abuuray lahum ayaga mimaa kii aanu abuuray camilad ay samaysay aydina gacmahay macna aanu samaynay ancaama xaalayhin xoolo kuwaas oo fahum ayagu lahaa fahum ayagu lahaa xoolahaasi maalikuun kuwa mulkiyay ee leh weeye maalikuun waa kuwa leh adigaa dambaabadu ma jirto soomadumasle adigaa dambaaba ma ahay maalik baa tahay adaa iskale fahum lahaa maalikuun wadallalnaa waxaanu u laylinay ha wadalalnaa ha wadalalnaa waanu u laylinay haa xoolahaasi lahum ayaga ayaanu u laylinay oo waa xoole aan u dabcinay oon u laylinay baa ilaha lehi subxaana watacaala oo fa minhaa xoolaha xaggooda ayaa rakuubuhum kay fuulayaan ka ahaaday fa minhaa xoolaha xaggooda ayuu ka mid yahay rakuubuhum kay fuulayaan waa facuul facuulkani bimacnaa mafcuul weeye waa markuub rakuubuhum kay korayaan fa minhaa kaas ayuu ka mid yahay rakuubuhum kay korayaan wa minhaa iyada xaggeeda ayay yaakuluuna wax ka cunay waxaa ugu sugnaaday fiihaa xoolaha dhexdooda manaaficu iyo ay ka cunayaan manaafic ayaa ugu sugnaaday iyo wa mashaaribu wax la cabo afalaa yashkuruun miyaanay ilaahay u mahadnaqaynin marka manaaficdani dee dhabarta xoolahaas fawaa'ido badan iyo hargahooda ilaah badan baa faa'ido lagu qabaa allah wuxu uhi subxaana wa tacaala waxay yeesheen min duuni illaahi alla sokadii aalihatan ilaahyo waxay ka dhigteen asnaam iyo balaayo ayay ilaahyo ka dhigteen lacallahum bal si ay ilaahyadaasi iyo lacallahum yunsaruun si ayaga loogu gargaaro waxay u samaysteen ilaahyada inay gargaar ka helaan lacallahum yunsaruun si ayaga loogu gargaaro likay yunsaruun lacallahum ilaahy yunsaruun bal si ayaga loogu gargaaro lacallahum yunsaruun likay yunsar si loogu gargaaro ilaahyadaasay samaysteen ilaahyadaasoo laa yastabiicuuna aan jaraynin amba laa yastabiicuuna ma awoodaan ilaahyada ay samaysteen nasrahom ayagan samaysay ee mushrikiinta ah uhiilintooda ma karayaan wa hum kuwan mushrikiinta ahi lahum ay lil'aaliha ilaahyada waxay u yihiin dundun bay u yihiin muxdaruuna la keeno iyagaana difaaca ilaa iyadana ay sheegayaan wahum ayagu laa yastadiicuuna nasrahum wahum ay lmushrikiin kuwa mushrikiintii lahum ilaahyada waxay yihiin jundun ciidamo muxdaruun macnaa ilaahyadooday u caroonayaanay u dagaalamayaan oo qowl xasan oo ikhtiyaarka ibna jariir adabari uu ku fasiray ma arkaysa ma arkaysa mujaahid wuxuu leeyahay wahum ayagu lahum ilaahyadan jundun ba u yidhi muxdaruuna la keeni doono oo wuxuu ujeedaa asnaamtani waxay noqon doontaa kuwa la caadiriyo la keeno kuwan caabudayey oo wahum asnaamtu lahum kuwa caabudayay jundun ba muxdaruun la keeni doono naar baa lagu wareegi doonaa awalam yarow awalam yara miyaanu ogsoonin alinsaankii dadka ahaa falaa yaxzunka si aanu ku murugo gelinin nebi muxamed ow qawluhu hadalkooda ina anagu naclamu waanu ogsoonnahay maa yusiruun waxay qarinayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan awalam yaraw miyaan awalam yara miyaanu arkaynin amba ogsoonayn alinsaanu kii dadka miyaanu ogsoonayn anna anagu khalaqnaa inaanu abuurray isaga min nudfa dhibic yar inaanu ka abuuray oo biyo ah fa idaa isla markiiba huwa sabku khasiimunkii dood badan weeye ee mubiin weliba doodda caddeeya khasiimkii dood badan weeye mubiin wadaraba wuxuu yeelay lanaa annaga wuxuu noo yeelayba masalaa tusaale annagaa noo maahmaahay wanasiya wuu iloobay khalqahu abuurkiisiina wuu iloobay qaala wuxuu yidhi man kuma ayaa yuxyi noolayn doona alcidaama lafahan kuma ayaa noolayn doona wlxaal hiya lafahani rabiin kuwa burburay ay yihiin kul waxaad tidhaahdaa nebiow yuxyii waxaa noolayn doona haa lafahan alladii allihii baa noolayn doona ansha'a curiyey haa lafanba awala mara markii ugu horraysay oo huwa isagu bikulli khalqin makhluuq kasta caliim ku cilmi badan ninka la yidhaahdo ubay bnu khalaf lacanahu llah waa rasuulka u yimi isagoo lafsiba laf oo baaliyowday wa huwa yaqudtuhu markaasuu dabaysha sidaa u raaciyey fii hawa isagoo yaa muxamed atazcumu ana allaha yabcau waadlaysa maxamed oo intahaynuu ilaahay soo noolayn doono basaas u arkaysa markaasaa haa rasuulku yihi nacam yumiituka allah yumiituka allaahu allah ayaa ku dili doona tacaala uma yabcauka uma yaxshuruka ila annaar markaas weyntu adiga ku cadaabo kusoo saar ku diro oo weliba kusoo saaru kusoo keeno weliba naar ku gelin doonaa bay rasuulku ugu jawaabay alladii allaha aw qul waxaad tidhahda alladii allaha ayaa noolayn doona mawsuulka hore ka bedel jacala yeelay khalaqa abuur yeelay lakum idinka idinka yeelay min ashajari dhirta xaggeeda xaaluu ka ahaaday xaale alladii allaha jacala yeelay lakum idinka idin yeelay min ashajar waa dhirta waa jamca min ashajar dhirta xaggeeda xaalow ka ahaaday alakbari dooga ah naara dabka idin yeelay oo dhirtaasi iyadoo qoyan ayaa qoyaankeeda haddana dab uu leeyahay oo dhirta qaarkood iyagoo qoyan baa marag waxay leedahay jirta inta qoriga qori lagu qabto sidaa marka lagu xaquuqo dab soo tuura qaarkood qoyan baane alakbar baa ilaahay leeyahay joog ah naara oo dadka qaarkood macruuf bay ku yihiin laba qori baa laga saaraa zinda zindiga iyo sundada la yidhaahdo oo maragta ay soomaalidu horan odhan jireen ka labada qora laysku qabanaya markaa dab buu dhalinaya faidaa antum faidaa isla markaaba antum idinku minhu ay min ashajari akbar kaa faidaa antum idinku isla markaa minhu min annaar tuuqiduun waad shidataan waa sidataan baa ilaah yidhi subxaana watacaala markaa dartoo dhana way leeyihin geedka cunnaabka la yidhaahdo un baan lahayn bay yidhaahdeen ma nimanka la yidhahdo xukamadu geedka cunnaabka laakiin dhammaan darta ilaahay abuuray oo dhan ayaa walaleh awalaysa miyaanu ahaanin alladii allaha khalaqa abuuray awalaysa miyaanu ahaanin alladii allaha khalaqa abuuray asamaaati abuuraya waalarda biqaadirin kii kara miyaanu ahaanin calaa an yakhluqa inuu abuuro midlahum ayaga oo kale maya wuu kanaa wey wa huwa alla alkhallaaq allaha abuuridda badan weeye alcalimu cilmiga badan inamaa amruhu amarkiisuba shay markuu doonay idaa araada markuu doono inamaa amruhu amarkiisu wuxuu ahaaday uun idaa araada markuu doonaba bishay-a markuu doono inuu jirsiiyo ama baabiiyo an yaquula inuu yidhaahdo lahu lishay shaygii inuu ku yidhaahdo kun noqo ama baaba fahuwa shaygu qadar fahuwa shaygu yakuun wuu ahaadaa fasubxaana aladii allihii baa hufaana xumaan oo dhan ka beri ah biyadihi gacantiisa ay ku jiraan ee ay ku sugan yihiin malakuutu kulli shay shay walba lahaanshihiisu wa ilayhi ila allah alla xaggiisunbaa turjacuuna laydin celin doona suuratu saafaat makiya weeye aayaadkeedu waa laba iyo siddeetan iyo boqol aayadood weeye allah wuxuu ku dhaaranayaa malaa'igtiisa qeyb ka mida ah. ma arkaysa oo malaa'igta ilaahay way safata allah wuxuu uhi wasaafaati waalmalaa'ikati malaa'igta ayaan ku dhaartay asaafati safaysa nafteeda safa safid amba wasaafaati shimbiraha safaya baan ku dhaartay ajnixatahuna safaa safid amba malaa'iga saafaati kuwa safanaya ayaa ku dhaartay safaa safasho amba malaa'igta sufuuftooda hagaajinaysa markaa malaa'igtu way safataa rasuulkuna waa kii ina lahaa alla maad u safataan siday malaa'igtu safka u gasho cinda rabbihi markaa waa kuwii rasuulka asxaabtu weydiiyey siday malaa'igtu u safato markaa rasuulku wuxuu yidhi safafka hore ayay dhammaystiraan safafkana way xidhiidhiyaan waa macnaha soo maaha yutimuuna sufuufa mutaqadima safafka hore ayay dhammaystiraan wayataraasuuna fi saf safkana way xidhiidhiyaan fazaajiraati malaa'igta hiijda ayaan ku dhaartay zajra hiijid daruurihii bay hiicaysaa fazaajiraat daruuro malaa'igta riixda baan ku dhaartay zajraa riixid aba fazaajiraati aayaadka xumaanta joojiya ee reeba baan ku dhaartay zajraa reebid fataaliyaati malaa'igta akhriyaysa baan ku dhaartay dikraa dikriga akhriyaysa baan ku dhaartay aba waa iskala qufara dadka ilaahay kitaabkiisa akhriyayaaba eh ina ilaahakum ilaahiinu cibaadada xaqa idinku lahi lawaaxid mid kula wey mid keliya wey rabu samaawaati samaadka ka iskale wey iyo walarda arada rabbiga iyo wamaa baynahumaa labadaa inta udhaxaysa wa rabu lmashaariq qorax ka soo baxyada rabbigooda wey ila qoraxdu saddex boqol iyo lixdan meelood bay ka soo baxdeen maog mashaariq falaa uqsimu birabbi lmashaariq maa baynama rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayni ilaahay markuu musamaha ka dhigayna waa jilaalkii iyo xagaagii iyo qoraxda iyo daya ma arkaysa rabu lmashriqi walmaqrib marka laleeyana waa labada jiro uun bari iyo galbeed weeye isma tacaarudeen allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala inaa nagu zayannaa waanu qurxinnay asamaaa samada waxaanu ku qurxinnay addunyaa dhow biziinati alkawaakibi xidigaha qurxintooda ayaanu ku qurxinay biziinati alkawaakibi xidigaha qurxintooda ayaanu ku qurxinnay waa xidigaha lafdigoodiiba idaafadan waa lilbayaan biziinatin hiy alkawaakibi biziinati alkawaakibi xidigaha quruxdooda ayaanu ku qurxinay waxafidnaaha waanu ilaalinay samadii qadar xifdaa ilaalin baanu ilaalinay min kuli shaydaan shaydaan dhammaantii laga ilaaliyey maaridi oo qaawan ilaahay daacaddiisa ka maran maarid maran mutamarid aba madxabay laa yasamacuuna ma dhegaystaan laa yasmacuuna wala akri markaa yasamacuuna waa qofku intuu dhegaysinaas intuu bushaadiyo inuu wax dhegaysto haddana istimaacu sameeyo dhegaysi laa yasamacuuna ma dhegaystaan oo dhegaysiba iskuma kalifaan ila almala'i qolada sare ma dhegaystaan shayaadiin ila almala'i ah amba kuwa akhyaarta ah alaclaa ee sarraynta badan malaa'igta ma soo dhegaystaan marka almala waa asamaawaat wama fiiha min almalaa'ikati wey wa waa la ganaa amba waa la toogtaa shayaaiinta wa waa la ganaa waa la toogtaa min kuli janib dhinac walba waa laga soo toogtaa min kuli janib dhinac kasta maxaa loo tooganayaa duxuuraha eri daraadi eryid daraaddeed duxuuraha eryid daraaddeed eeryayo walahum waxaanay leeyihiin cadaab baa usugnaaday cadaabkaasoo waasib joogto ah ilaa man mid mooyaane khadifa dhuftay alkhadfata mar mar buu kelma dhuftay oo fa atbaca dabadeed uu raacay hu isaga shaydaankaba shihaabun uu raacay le gantaal shihaab shihaab uu raacay gantaal raaqib iftiimaya oo uduuciya ee fastafihim bal weydii ahumma iyaga ayaa ashaddu ugu daran ahumma iyaga ashaddu ugu daran khalqa xagga abuuritaanka oo ugu adag ama mase oo xabacad imika manna midbaa ugu ad ka daran khalaqnaa aanu abuurno magaa'id iyo sano iyo ah ina anagu khalaqnaa waxaanu ka abuuray hum kuwan bini aadamka ah min diinin dhooba ayaanu ka abuuray laazib dhegdhegaysa jiidanaysa laazib waa dhooba dhegaysa isku dhegegta qof baris aboonsata bal cajibta waad la yaabtay nebi maxamedow cajibtu haddii la akriyana min aayati sifaat bay noqonaysaa imikana aayaddu marka laba macnoo kala duwan bay leedahay bale cajibta waad yaabtay bale cajibtu waan yaabay qiraada haddaad akrido min aayat sifaat wayaskarun iyana way dheeldheelayaan waidaa dukiruu haddii lawaaniyana marka lawaaniyaan laa yadkuruuna ma waansamaan waidaa ra'ow hadday arkaan aayatan aayad hadday arkaanna yastasfiruun way dheeldheelaan oo dheeldheeliday sii siyaadiyaan yastasfiruun way ku dheeldheeraadaan weye ciyaari faqaaluu waxay yidhahdeen in haada ma ahaanin aayaadkani ilaa sixrun sixir mooyaane qur-aankani ma aha mubiinun cad aidaama marka midna aanu dhimanno oo kuna aanu ahaano suraabaci iyo waidaama lafo ay anubcatu uqadar had iyo jeer ale miyaana lasoo saari doonaa idaa mitnaa markaanu dhimanno oo kuna aanu ahaano suraaban iyo wacidaama lafo a ina anagu lamabcuusun aw aabaa'unaa miyaa lasoo saari doonaa alawaluna hore kul waxaad tidhahdaan nacam xaa walxaal baa laydin soo saari doonaa antum idinku daakhiruuna kuwa dullaysan aad tihiin fainamaa soo saaridu fainamaa in kalaba maahe fainamaa hiya waxay tahay un soo saaridu zajarax waa qaylo waaxidatun keliya faidaa hum isla markaaba yandaro way eegi doonaan waxa lagu falayo faidaa isla markaa hum ayagu yandaruun kuwa eegi doona waxa dhacayo wy waqaaluu waxay dhahdeen yaa waylanaa halaag saasay yidhahdeen haadaa kani ywm ddiin abaalmarisa yoomkeedii wey ywm ddiini abaalmarisa yoomkeedii wey haadaa kani ywm kala saarida yoomkeedii weeye alladii yoomkii kuntum aad bihi fala kuwii beeniya subxaanaka allahuma alxamdik